رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعقبت الليالي والأيام وبعد waxaa aynu halkan baabkan ka bilaabeynaa baab lmasaajid almasaajid masjidka iyo adaabtiisa masjidkuna waxa weeyaan waa ismu makaan min sajada waa mushtaq macnaha laga soo dhambashay sajada salaada meesha ugu sharaf badan baa ah sujuudda sidaa daraaddeed ayaa sujuuddii ereygan laga soo qaato o la yidhi masjid calaa wasni mafcil waay masjidku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ilaahay ummaddan ku galabaystay siiba ummaddan waxyaabahay dheeraad u leedahay waxaa ka mid ah in meel waliba masjid ay u noqon karto ay ku cibaadaysato masjidku waxa uu leeyahay axkaam ballaadhan culimada islaamkuna ama culimada axkaamtuna waxay kaga hadlaan baab alictikaaf qaarkoodna kutub gaara ayaabay u sameeyaanba masjidka iyo axkaamtiisa oo uu ka mid yahay kitaabka zarkashi aclaamu saajid biaxkaami almasaajid qofka ilaahay u sujuudayoo la baro axkaamta masjidka masjidku waktigii islaamku cisiga iyo sharaftii awoodda u lahaa waxa uu ahaa xaruntiisa lafdhabarta islaamka waa maka makacdada sidaa darteed ayaa xalqadaha cilmiga lagu qaban jiray ugu horeyn cibaadadaa lagu oogi jiray qur-aankaa laga baran jiray jaamacaddii iyo madrasadiiba wuu ahaa calanka jihaadka halka laga soo abaabulo ahaan jiray xayaatadii dadka muslimiinta ah shay walba u ahaa masjidku qiimaha uu islaamka ugu jiro waxaa kuu muujinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu tegey madiine intaanu aqal yarna dhisanin ayuu horta masjidkii bilaabay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waaya qodobo dhowrabaa aada arki doontaa kitaabka iyadoo sheekhu uu ku xusayo wuxuu sheegi doonaa fadliga dhismaha masjidku uu leeyahay iyo waqafka la waqfo waa kii rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam qofka guri dhisa ilaahay jannada ayuu uga dhisaa guri macnaha masjid qofka dhisa days baa ilaahay jannada uga dhisaa masjidku qofka ilaahay u sahlo imaasinkiisa dad badan baanay u sahlanayn oo ay kuba adag tahay oo xataa hadday tukanayaan xaafadaha iyo mafrishyada iyo fadhiistee waa nuur iyo nicmo runtii qofka waaya uu dareemi karayo mafrishyada halkaa iminka intaa inagu aynu fadhino udgoonka iyo iftiinka aynu ku caweyneyno dadka qaarkood baa qiiq iyo qarmuul meelu ka soconayo oo mafrisha ayay ku xidhan yihin ay ku xadisan yihin markaasaa kolkaad adigu cishaayiga ah halkan ka baxda adoo udgoon oo nuuraya daahiran wa baatinan ayaa qofkanina isagoo kankamaya uu kasoo boodayaa boodaya mafrashkii marka asxaab almafaaris dadkii mafrashka fadhiisan jiray iminkanaa soo aagbadashay ayaa runtii taa dareemi karaya waayo taasi waa mid weeye marka qofku dadka mafaarista asxaab almafaaris oo siyaasad liidata iyo qabyaalad iyo xan iyo been iyo huhaa ku wada oo saaxiibadeena o ehelkeenna hadda horta in laga soo xoreeyo waynu ku talin lahayn oo masjidka la keeno yaa waa laga yaabaa hadduu qofku halkan yimaado inuu cid uu ku daydo arko dadka tawafe hadduu kasoo dhex baxo dad nool soo dhex galo lacala allaha yahdii taasi waa mid waxaa kaloo sunnaa marka masjidka aada gelaysa inaad ducaysato adaabta ayay ka mid tahay sidii rasuulkuba sala allahu calayhi wasalam uu u ducaysan jiray allahuma iftax lii abwaaba raxmatik bismi illaah allahuma iftax lii abwaaba raxmatik marka aad ka baxaysana waa inaad ducaysato bismi allahuma iftax lii abwaaba fadlik ilaahay fadligaagii baan raadsanayaa waidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illaah fadligaagii baan ilaah raadsanaya isaha masjidka in loo ordo oo lagu xidhnaado oo loo dadaalo oo la fadhiisto qofka iimaankiisa ayay ka markhaati kacaysaa ilaahay agtiisana maqaam iyo darajo ka diyaarsanaya rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam qofka masjidka u kallehee u caraaba wuxuu diyaarsanayaa meel uu ka dega jannada waana si aad dareemi karaysay toddobada ilaahay u hadhaynaya wuxuu nebigu ku daray calayhi salaatu wasalaam rajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid qof qalbigiisa uu kasoo deldelan yahay un masjidka oo hadduu ka maqan yahayna uu ku buuxsan yahay qalbigiisa siduu masjidka unoqon ugu noqon lahaa masjidka qiimaha uu leeyahay waxaa la yihi taxiyat almasjid salaam ha noqoto salaanta masjidku salaam ha noqoto saasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka amray waanaynu soo marnay masaajidada marka la ysku daro waxa ugu fadli badan masjid alxaraam ayaa u fadli badan marka la isku wada daro iyo masjidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam masjid ulaqsa saasa isugu xigaan waynu arki doonaa waxa sheekhu ka hadli doonaa zakhrafat lmasaajid masjidka in la qurqurxiyo oo macnaha la dhaldhalaaliyo barabara loo yeelo dee waa si aynu xaraysa kasoo soo warramayno adaabteeda maaha masjidka nadaafadiisa ayaa isna wax ka odhan doonaa xadiidka caaisha marka aynu marayno dhismihiisa iyo nadaafadiisa iyo ilaalintiisa masjidka la ilaaliyo maadaam loo dhisay dikri ilaahay iyo iyo qur-aanka sidaa daraaddeed baa la diiday candhuuftii iyo basashii iyo toontii iyo waynu arki doonaa nuqdada koob iyo tobnaad waxyaabaha la diiday masjidka dhexdiisa waxaa ka mid a baadida iyadana waynu isdul taagi doonaa sheekha doona buuqa masaajidka dhexdiisa maya isagana adaabxumaday ka mid tahay waxyaabaha masjidka dhexdiisa bannaan qof dhaawac ahoo la jiifiye iyo jimicsi mararka qaarkood meelaha koonaha dambe lagu samayn kara haddaanu mashquulinayn musalliinta iyo cunidii iyo cabidii iyo hurda iyo waxyaabahana wuu xusi doonaa sheekh asawa asalaatu bayna sawaari iyo tiirarka dhexdooda oo lagu tukadana laataamo xusaye oo iyaduna qofka imaamka ah iyo qofka munfaridkae gaar u tukanaya uun mooyaane aan u banaanayn jamaca maaragtay intiiba laga dadaali karo axkaamta iyo adaabta masjidka ayay taasi runtii ka mid tahay waana nicmo weyno ilaahay ummadan oo maaragtay siiyey waana meesha nuurka laga sahay qaato fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smu yusabixu lahu yusabixu yusabixu lahu fiiha bilquduwi waalaaasaali rijaal rijaalu laa tulhiihim tijaaratu walaa baycun can dikri ila akhir laayo allahu nuuru samaawaati waalard oo suuratu nuur ku sugan nuurkaa ilaahay halka laga sahay qaadanayo lagu siraadaya waa halka wey waaya can caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tidhi amara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama bibinaai lmasaajidi fi duur wuxuu nabiguna faray masaajidada inaanu ka dhisno xaafadaha wa an tunadafa in la nadiifiyo oo la hufo wa tudayaba la udgooneeyo rawaahu axmed waabu daawuuda watirmidi wasaxaxa irsaalah inuu mursal yahay buu sheekhaasi saxiix ka dhigay laakin waa muslim xadiid waa xidhiidhsan yahay sanaduhu saxiix mursalha lagu sheega laakin sida raajixa ah waa inuu oo muslim caaisha waxay leedahay nebigu waxa uu faray ummadda in masaajidada guryaha laga dhiso deegaamada oo dadka muslimiinta ah waa hoyga ruuxdooda uhoyanaysa ku noolaanaysa lagu daweynayo markay buqoodo ruux aruux saa darteed intaad gurigaaga ku dadaalaysa in leeg waa inaad masjidkana ku dadaasho hadday tahay waktigaas ku qaadanaysa hadday tahay dhismihiisa iyo hadday tahay nadiifintiisa marka cidda dhismaha ku hawlan hadday tahay dawladda meeshaa ka jirta iyo hadday tahay dawladda hoose iyo haddii ay tahay dadka tijaarta iyo haddii ay tahay dadka tukanaya musalliinta aba qorshaha masjidka in lagu daro xaafad walba macnaha fiduur waxay tilmaamaysaa deegaamada sekad walba waa inay masjid yeelataa saddex daqiiqo wax ka badan aan masjidka loo soconin haddii kale dadku way ka caajisayaan oo jamcu camirmi maayo nadaafadiisa iyo udgoonayntiisuna waa laba arrimood oo keeni karaya masjidkii in loo soo hiloobo masjidkii in lagu soo hirdo oo la jeclaado oo qofka bani aadamka ahi markuu arkayo meeshii oo nadiifaho udgoon macnaha diiq ma dareemayo waana xikmadda maydiga jumcaha loo jideeyey in masjidku udgoonaado oo uu carfo oo markuu qofku halkaa soo fadhiisto nf nafisu helo taas aada u muhiima waayo ilaahay baa yidhi fii buyuutin adina allahu an turfac in la kor yeelaa ilahay uu amray masaajidada koryeelidu dhismana way noqotaa shartid la shartayana way noqotaa shaygaad sharaf u yeeshay ama aada hagaajisay waad kor yeeshay waahir baytiina ilaa gurigayda nadiif gacmadoo qura kuma goone guri ilaahay oo dhan weyn waxa ay ka mid tahay shacayrka ilaahay oo la weyneeyey haddii masjidka la weyneeyo waman yucadim xurumaati illaahi fahuwa khayru lahu cinda rabbi waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub waxa ay tahay in laga ilaaliyo min kuli raaixatin kariha min basalin wa kuumin wa kuraasin toontii iyo basashii iyo wixii kale markaa urleba in laga ilaaliyo masjidka oo markaas uu ka mid yahay waxaan dadkii lagu ibtilayo sigaarkii iyo tubaakadii ya sigaarkii iyo tubaakadii qofku haba isku qanciye inuu afkii soo cadeeye uu nadiifiye haddana waxunbaa kasoo kabacaya oo had iyo jeerka aan isagu markaa bahalkaa jaqin wuu dareemi karayaa ee agtiisa istaagaa marka waxa talada keliya qofkaa la gudbana ay tahay wuu sunaysan yahay inuu isaguna suntaa iska dhaafo dadkana ka daayo urtiisa basasha iyo toonta iyo xulbadda intaba waxaa ka dhibaatay badan sigaarka wax jira marka sigaarkaa ka dhibaato badan marka sigaarka qofka musalliga ilaahay ishortaagaya malaaigta ishortaagaya muminiinta dhinaca saaraya ha iska daayo inuu xaaraan yahay culimo iskuma khilaafsan culimada islaamka bal xoolaha geed xaaraantiisanaysa ka war soolxumo aada u weyn waxyaabaha iyadana runtii aynu aada u daranayno waxa kamida ah waktiyadan kulaylka marar badanna waa sheegaaye kabaha kabaha reer magaalku intaa uu isyaro geejinayo kaba buuraan laga karay yargiisintiisa kamid tahay inuu laba kaboodoo buuda isku taago laakiin dee insaanku waa iska daciif marar badan buu aanu maydhayn nadaafadoodu yaro xumaanaysa sida qof siiba qofka shaqaynaya mararka qaarkoodna waxaa dhacda inuu qofku cagadhidi leeyahy mararka qaarkoodna waxa dhacda iyagii oon saani u maydhnayn intuu weysaysto cadihiisoo qoyan inuu soo gashado dabeetana walaalahaagii kaa horreeyey iyo meeshii aada martay oo dhan ur kariihohoo liidata oo waxan oo dhan ka daran in runtii uu qofku la yimaado saa darteed bay ku haboon tahay xaaladaha nafsi kaa tegayso inaad eh, iyo xaaladahan kulayn inuu qofku sandarkiisa iska isticmaalo ma xuma runtii way wanaagsan tahay taanaha taanaha lagu dadaalo waayo waxaa nabigu uri calayhi salaatu wasalaam isagoo arrintaa ka warramaya ina almalaaika tata'adaa mima yata'adaa minhu nnaas wardadii o malaaigta ilaahay waxay ku dhibaatootaa waxa bani aadamku ku dhibaatoodo haddaan urtaa aynu ku dhibaatoonayno inagu malaaigtii xalqada inala joogta cibaadada aamiinta inala haysta inala jinabuuraysa ee inala joogta way ku dhibaatoonaysa qofka muslimkaana in la karahaysta maha waa in loo duceeyo taa aada ha la ilaaliyo waaya waxa iyadu sunnaha salaada sunnaha ah in lagu tukado masjidka ee waxaan leeyahay guriga taasa iyadu fadli badan faralkuna dee waxaba waajiba in lala tago qofku markaanu cudurdaar lahayn masjid laa salaata lijaari lmasjid ilaa fi lmasjid ah, salaadi ma ansaxayso qofka masaajka ka agdhow ilaa masaajka uu ku tukada mooyaane haddaanu masaajka ku tukanin qofku salaadi ma ansixin bay ayuu xadiidkaasi leeyahy وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu wuxuu yihi qاtل الله اليهوud ilahay يهuud ha nacdalo اتakذوu waxa ay ka dhigteen qبuuرa أنbiyaaئiهim masاaجida أنbiyadooda xabaalahoodii waxay ka samaysteen masaajido متafق عalayh وزاada mسلم isaguna waxa uu kordhiyey والنصاrى qaatala allahu alyahuuda waannasaara yahuud iyo kristan allaha nacdalo xabaal iyo masjid bay isla doontay xabaal iyo masjid ayay isla doontay saasuu nebigu ku nacdalay walahumaa labada sheekh waxay wariyeen riwaayo kaleoo min xadiidi caaisha caaisho xadiidkeedii kamid oo ah kaanuu waxay ahaayeen yahuud iyo kristanku idaa maata fiihim arajulu asaalix markuu ninka wanaagsani dhinto banow calaa qabrihi masjida xabaashiisa dusheeda waxay ka dhisi jireen masjid dhaqanka noocaasa bay lahaayeen waaya wa fiihi waxaa ku jiray ulaaika shiraaru lkhalq kuwaasi khalqiga ilahay waa kuwa ugu shar badan kuwa ugu shar badan wey ummaddaasaasu ku nacdalay nebigu calayhi salaatu wasalaam goorta oo hadalkan leeya waa goorma waa xaaladihii ugu dambaysu adduunyada ka andabaxaya nebigu calayhi salaatu wasalaam xaaladihii isagoo sakaraadkii ku sugan oo adduunyada kasii andabaxaya ayaa arintu xasaasiyadda ay leedahay daraaddeed ayuu sidaa lahaa marka dadka muslimiinta ah waxaa lagu aasayaa xabaalaha muslimiinta qofka dhinta xabaalaha la geynayo masjidkuna waa meeshii ilaahay lagula xidhiidhayay la doonaya inay daahir noqoto la doonaya gabashada shaydaanka kusoo gabanayo laga ilaaliyo marka xabaal iyo masjid wax kala galay ma jire waa xaaraan weye adaabta masjidkay kamid tahay inaanu qubuur dhexdhicin haddii markaa qubuur masjidkii lala doonto masjidkaa la qiinaya oo meesha masjidka xabaalaha lagu aasaya haddii iyadoo masjidku meesha xabaasha lala doontona xabaasha la saaraya oo la qufayaayo meel kale lagu soo aasaya cudurka markaa ku dhacay dadkeen ee odhanaya uun in xabaal iyo masjid macnaa ninkan hebel nin wanaagsan buu ahaayo weli aho wallaahi ninkaa ah. welinimadiisu inaanay dhamaystirmaynin ilaa masjid iyo qudbi loo sameeyo maxaa lagu garanaya inu weli ahaada qo haddaanu qudbi iyo masjid lahayn inkaartanay ku daba leenahay iyo naclasho marka runtii in laga fogaado wey oo nebiga aan lala canaansamin calayhi salaatu wasalaam xawlkiisa ka cabi maayo bidci buu noqonayaa maalinta qiyaamaha qofka xadiidka sheegaa ariwaayat aaniya can caaishaa radia allahu canha qaalat ana uma xabiiba wa uma salma dakarata lirasuuli اlahi salى اllahu alayh wasalam kaniisata ra'ataaha fi xabash fiiha tasaawiir faqaala ina ulaaika ida kaana fiihim rajulu saalixu famaata banow calaa qabrihi masjida waxaa markaa halka ad ka aragtay sawirna inaan masjidka ilaahay lagu samayn karaynin xabaasha inaan la dhisaynin ayaan uu tilmaamaya xadiidkii o dhisma xabaashu xaraamiy salaadii inaanay ku ansaxayn baad halkaa ka aragtay masjid xabaalay dhex tahay xabaalunbuu dee noqonaya waa qubuur marka waa la tegaya qaala shaykhu lislaam alcilatu alatii liajliha naha shaaricu can itikaadi almasaajidi cala alqubuuri hiya alatii awqacat kaiira min alumam waa wixii gaalnimada dadka ku ridayo aada bay tahay in looga ilaaliyo wadadaa loo xidho wadadaaba ina iska xidho wey waayo adaabtii masjidkay ka mid tahay inuu masjidku xabaal ka fogaado labada la kala fogeeyo وعn abi hurayraa radia allahu canhu qaala bacثa الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama khayla nebigu farduu diray xagga cadowga u kaca fajaaءat birajuli nin gaalada ka midoo madaxabay dhab soo siiyeen farabatuuhu waxa ay ku xidheen asxaabtii iyadoo amarka nebiga ay ku socdaan bisaariyatin tiir min siwaari lmasjid tiirarka masjidka ka mid ah alxadiid dhamaystir muttafaqu calayh xadiidku waxa uu tilmaamaya masjidku mararka qaarkood nin maxbuus ah haddii aan meel kale hore loo helin ama aanu jeerjirin in lagu xidhi karo xaaraan aanay ahayn maadaama nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam marka farduu diray colgaaba ah baa watay fardaha cadowgay soo kormeerayeen haddii ay hujuumeenna waxay soo qabteen nin madaxdii kamid a ah. magaciisa waxaa la odhan jiray ninkaa humaamatu bnu afaal reer banu xaniif musaylimat qoladoodii ninkii madaxda ka ahaa wy madaxdoodii buu ahaa marka nabiguna wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam markii ay soo qabteen bal ninka siirka ah lagu xidho halkaasaa lagu xidhay si loogu xidhayba nabigu calayhi salaatu wasalaam jeel ahaan oo qura ugama jeedo laakiin maadaamu iyo xaruntii dadka muslimiinta ay isugu imanayeen ee ay ku cibaadaysanayeen wuxuu doonaya ninkan inuu qur-aankana dhagaysto dadka muslimiintaasay isu jecel yihiin na weego rasuulkooda xidhiidhka ay la leeyihiin sida ilaahay loogu xidhan yahay casharaa loo dhigayaa isha uu ka eegaya wain axadun min almushrikiina istajaarak faajirhu xataa yasmaca kalaam allah mid gaalada kamidi ah haddii uu ku yimaado bal maganta sidaa le ilaah u dhegaysanayo kalaamka ilahay luqadii carabigaana u garanaya iyadoo la tukanayo ummaddu wada khushuucsan tahay buu arkaya wacdigii soconayo luqadii buu fahmaya jawigoo dhan jawigaa rawxaaniga ayuu nabigu uga jeeda dabeetana markuu soo maro saddex cisho halkii ku xidhnaa markuu rasuulku soo maraba wuxuu odhanayay maa cindaka yaa humaama war humaamow maanta maxaad haysa ee xadiidku u dheeraayo waa sii lahaa haddii waxaan ahay nin haddii aad ku gallad sheegata ku abaalgudi xoola haddaad doonto waxaad doontaa lagu siin haddaad idishana inaad ku nasato oo aarsi gala oo nin weyna ayaa dili kartaa marka saddexda arrimood buu ninkaas xusay marka xadiidka waxaa laga faa'idaysanaya qofka asiirka in kiirka lagu xidhin karo haddii xaalad duruustu keento waxaa kaloo laga faa'idaysanaya ahlukitaabka iyo gaalkii inaanu mujaas ahayn oo maaragtay masjidkii uu soo geli karo sidii nabigaba ay masjidka ugu imanayeen calayhi salaatu wasalaam waaya khilaaf baa culimadu ay ka leeyihin laakiin sida raajixa ah waa sidaas wey markanuu ilahay yihi falaa yaqrabu masjid alxaraam waa masjid waa labada xaram wey xaramu maka iyo xaramu madiina laakiin masaajida kale caadiga ah way sugan tahay oo axaadiid saxaaxa ku soo aroortay inay ugu soo galeen calayhi salaatu wasalaam وعn abi hurayraةa radي الlahu canhu ana cmara radي الlahu canhu mara bxasaana xasaan binu saabit oo gabayaagii nebigaabuu soo maray cumar binu khaaab oo muslimiinta u madaxa yunshidu fi lmasjid ay yunshidu ay shicran gabay buu xasaan tirinayaa fi lmasjidi masjidka dhexdiisu gabay ka tirinaya falaxada ilayh markaa sidaasuu u eegay cumar macnaha isagiio isha ayuu ku gubay faqaala markaa xasaan baa iska dhiciyo yidhi qad kuntu unjidu wargabaygan waan tirin jiray wa fiihi iyadoo masaajidkan uu joogo man huwa khayrun minka mid adiga kaa khayr badan waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ninka madaxdaa xaqa waa loo sheegaya walow giirba hayste ka ciyaamaha waa madaxweynihii muslimiinta ulbaabu sitaa oo caan buu ku ahaa cumaro ninkuu garan waayo labuu suri jiray macaushiisu runta u sheegaya saradii yaray marka waxa uu leeya iyadoo ninkaa khayr badani uu joogo cumarow ayaan halka ka telin jiray gabayga waxbaa igsheegay marka adaabti masjidka ayay kamid tahay macnaha waxa jaa-isa masjidka dhexdiisa in gabayga ama shicirka aan lahayn xumaan iyo xasaasiyaad kale sida wacdiga iyo waanada iyo waxsheegmada oo kala in laga tirin karo oo dee waa qayb wacdiga kamid ahum washucaraau yatabicuhum lgaawuun alam tara anahum fi kuli waadin yahiimuun waanahum yaquluuna ma laa yafcaluun maxaa ilaha ui ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat waاntasaruu min bacdi ma ulimuu shucaradii baa ilahay uu kala reebay kuwa kuwa waa kuwa liisa oo noocaas aho waxaa maaragtay raaca un dadka halowsan ee jibada liidata ay hayso wax walbana way iska idhaahdaan dooxyada hadalkay ku wareersan yihin laakiin dadka mu'miniinta ah ee camalka saalixaale ku aargoosta ee waranka ka dhigta ee hubka uu yahay gabaygu kuwaas iyagu kuma jiraan marka gabaygii de waa hadal oo hadalkii wanaagsanee waaniye wax sheegmaa waa laga odhanaya xsaan binu saabit iyo kacbu bnu maalik iyo gabayaagii rasuulkana dee waxaan wanaag ahayn kamay sheegi jirin masjidka dhexdiisa hadday ka gabayayaan laakiin gabayga aynu aragnay ama qabaa'il lagu caayayo ama shaksiyaad lagu caayayo ama naag lagu sifaynayo ama rasuulka marka la doonayo in lagu ammaano lagu sheegayo xaqi ilaahay inuu leeyahay oo sidii ilaahay loola hadli lahaa ee loo baryi lahaa nebiga loo baryayo calayhi salaatu wasalaam kuwaasi sababaha caaridka ah ku yimi xalaal mahaye kadalik waxaan xalaal ahayn de haddii uu salaadii mashquulinayo ilan wuxuu nabigu tilmaamay alayh isalaatu wasalaam masjidka in loo dhisay oo waxa loo dhisay uu yahay salaad iyo qur'aan iyo dikri ilaahay sidaasaa masaajida loo dhisay oo loogu talagalay tasbiix iyo dikri iyo qur'aan iyo salaada intaa asalka waa hadduu waswaasinayana waa laga joojinaya marka dhib haysta wey dadku haddii ay diinta asalkeeda ka dhigan waayaan qur'aanka iyo xadiidka oo hebelaanu soo gaadhnay iyo hebel baa yidhi arrintoodu ay noqoto inkaar baa runtii ka dhacaysa waynaga aragnay oo masaajidada qaarkood ayaa adigoo tukanaya intay allaahuma salli cala anabiyi dee ku jiro intay kor u qaadaan ba waxalna waxa tukanayo oo dhan waxay tukanayaan ba aana isgaranayn microfoonkaasa afka la saarayaa dabeetana bidcadaha lagu buufiya baa la odhanayaa markaasi allaahuma salli cala nabi dee halkee laga maqlaya inta safka dambe tukanaysa oo dhan waa runtii waa ka buraysa salaadaas wuxuu qofku leeyahy ma garanayo iyo cidda ka agdowda xataa ehm, madhabta shaaficiyada soomaalidu ay idhaahdaan ama culimadooda inaan wada akhrisanaynaba waxay leeyihin kullu adkaari bacda asalaati sir wax allo waxa dikriga ah ee salaada dabadeed waa inuu sir noqdaa oo aan kor loo qaadino qofka gaarkiisa oo akhrista taa looma jeedo laakiin asxaaba duruq baa shaanigoodu haalib noqday cumuuman taa looguma daliishan karayo xadiidkan xadiidkan un inaan loo daliishan karaynin shicirkii faasida ayuun baynu ka halkaa ugu baydhnayntaa ana waxaa lagu fasirayaa xadiidka xasankee tirmidi uu warinayo nahaa rasuulu llaahi an tunaashada alashcaaru fi lmasjid wuxuu nebigu diiday masjidka in lagu tiriyo gabayga waa gabayga aynu ka hadlayna xaaraanta ah ama aan hagaagsanayn ama caqiide ahaan iyo akhlaaq ahaan meelka dhac ku ah xadiidkaa nahyigu kaasu kusoo arooraya xadiidkan xasaan binu saabisna gabayga markaa mubaaxa ahe hagaagsan buu ka warramaya saasaa loo jamcinaya labada xadiid gabayga oo qurana maaha hadal kasta oo wanaagsan masjidka waa laga wacyigelinayaa dadka masjidku waxa uu noqonayaa meeshii wax la ysaga sheegaye ummaddu ay cilmiga ka sahay qaadanaysay usluubka ugu fiicane ugu xikmad badan baa loo dhigayaa meesha dadka laga qaybiyo ee laga farqabaleeyo ee laga kharibo masjidku maaha meel dadka laga caagi kara maaha dadka abriyada ama culimada islaamka ama dadka had iyo jeer acyaantale sharafta leh qofka maxfalkaas oo kale wax ka sheega waxa runtii jariimada uu qaatay way ka xuntahay oo way ka liidataa cid gaara ku ohan lahaa uu ka odhan lahaa marka qof beriya ama hadal fool xun meeshii laga odhan lahaa mahamas laakiin waa meeshii maslaxadda caamka laga hadli lahaa ummadda laga waarin lahaa cibaadada ilaahay lagu guwaarin lahaa dadka la isku jeclaysiin lahaa la isugu soo ururin lahaa sidaa in loo fahmaa muhiima marka usluubka masjidka loo wadaya waxa uu udhaxeeyaa laba siyood midi waxa weeyaan ta xukuumaduhu ay marayaan xukuumadu waxay u qaateen waktigan masjidku inuu noqday meel aanay maaragtay controli karayn saa darteed ama irhaab kaga soo baxayo ama mimbar dadka laga tawjiihin karo wixii aanay doonayn in lagu jahayn karo inuu yahay sidaa darteed awqaafaha iyo waxa in loo diro oo la iska aamusiiyo il un lagu hayo caalamul islaami inta xukuumadahooda siday u badan yihiin waa noocaa wey oo dabeedna waxaa laga fikiraya masjidkaa iyo inaga soo bixin waxee bal idinku yo cid dhan baa la qaabisiinaya oo khudbadihii iyo dhegays dhegaystayaal badan baa ku jahayslaanaya taasi waa qalad qaladka labaada jiraana waxa wey masjidki inuu noqdo meel runtii dee wax laga fawdeeyo oo ama lagu aarsado ama wax lagu caayo ama dadka lagu qaybiyo ama had iyo jeer saxmad iyo buuquun uu ka jiro taasina waa mid labaad oo qalada ah. marka wataqi bayna dalika sabiila labadaasuu udhexeeya usluubkaa hore ee nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu udi jiray saxdaa in la wada wey wadawa adiga arkayo maanta min subaxdii laga bilaabo ilaa bacda cishaa'iga iminka inta deris iyo wacdi halkaa ka baxaysa haddii jaamacadaha adduunka iyo macaahidooda la yidhaahdo hala qiimeeyo oo ha la isku dhufto bal sanadkii kharashka ku baxaya inta lagu dhiganayo runtii kamiyad aada u badan bay noqon lahay laakiin ummadda wakti walba mutaradidiinta kusoo noqonaya mustafidiinta ka qaadanaya nuurka cilmiga halkaa waxa weeye runtii wax weyn oo loo aayo wey marka tadarufka labada dhanba in laga ilaaliyo wey waaya وعn abi هurayرaةa رaضي الlه عanهu qala qala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi waslم nebigu waxau ihi man samica qofka maqla rajula nin qofka maqla yanshudu yaboohinaya baalatan baari fi lmasjidi masjidka ku yaboohinaya baari falyaqul ha yidhaahdo laa raddaha allaahu calayk alla kuuma soo celiyo faina almasaajida masaajidadii lam tubna looma dhisin lihaada yaboohbaa looma dhisin masjidka adaabtiisa waxaa ka mid a in saxmada iyo buuqa iyo wixii lagu diiqadoonayo laga ilaaliyo oo uu kow ka yahay yaboohda baadida yaboohda dee waa la garanayaa waa yaa arkay lacag yaa arkay kitaab yaa arkay shishaaye tusbax yaa arkay waxaa inuu qofki intuu masjidka iska taaga yidhaahda nebigu calayhi salaatu wasalaam hala habaarami oo hala yidhahdo alla kuuma soo celiyo ama ha xanaaqo ama an tahay dib ha ugu noqon waa dhagax adagoo loo dhigayo ciladana wuu sheegay nebigu masjidku meeshii wax laga yabo ilaa taa waxaa lamid a ah, inuu mid kale istaagu ihaado war waxaanu haynaa lacaga kumaale miyaana yaboo dhanka kale ahayn iyana yaboo dhinaca kalea weeye war waxaanu haynaa intaasaanu haynaaye kumaa lahaa anigaa lahaa astaamaheedu waa imis anna mid kalaan lahaa meeshiiba isla buuqda marka xibadii loo diiray taa loo diiray tanna way leedahay waxaa saddexaadoo lagu dari karaa dee dadkan lacagta ka yaboosanaya runta ee muxtarifiinta ah dadkuwuu isku jiraa waa laga yaabaa qaarkood inay baahan yihin inay duruufaysan yihin inta badanna maxsalkaa iyo intaasoo indhoodoo soo eegeysa qofka markaa duruufaysan ay maalintaa ku cusub tahay uma bareedhaba si gaara ah u shaksiyaa waxu weydiistaa laakiin dadkan muxtarifiinta ah ee kiishada weyn usoo fushay masjid ee uu isu baxayo afartiisa koone marka e, salaadii laga baxo oo qaarkood aad odhanayso mabuu assalaamu calaykum sii mabuu odhanba leanna adigoo tii labaad wada ayuuba taagan yahi oo tacliiqiisii qadimaya casharkiisiibuu qadimaya oo inaanu salaamo naqsanbaabaa dareemi karaysa marka taasina waa qalab jira runtii aimaduna marka dee warka ibnu taymiya masaladan ka warramaya dee qof duruufaysanoo duruuftiisa lagu ogiyo baahi iyo ku dhacday mooye kii kale waa inaan loo ogolaa waa in qofka loo yeedho la idhaahdo waxbaa lagu siinaya halkaasa haddii kale waxay kalifaysaa markay meesha isla buuqdo in la yaaco qof waliba idhaahdo meeshan laga buuqayo gurigii iyo xaggaasaad ku sunaysana maca sunahaaga iyo kabahaaga la carar markay meesha isu baxdo qaylo way dhacdaa marka meeshina waxa la doonaya haadi noqoto oo codku ka yaraado oo deganaanto oo khushuucdi timaado oo alla ilahay baa ina naashiata leyli hiya ashaddu wad wa aqwamu qiima habeenkii waxa cibaadada loogu dooray waa deganaanshiya xasiloonida sidaasa lala doonaya marka dadka waa in lagu tarbiyeeyaa taa oo aan loo arag arsaaqadii loo diidayo waa adaabkii iyo anshikii fiicnaayoo loo tilmaamayo laakiin arsaaqadii loo diiday in loo diidaya maaha ha siiyo laakiin gabadaha ha tagaan taasna waa maaragtay mid aynu ku baraarujin lahayno nooc yabohda yabohday ku daraan culimadu yabohda in la yidhi alla kuma soo celiyo alla kuma siiyunba isagana noqonay <clears throat> waaya almasaajidu axaqu lbiqaaci ila allah ilaahayna halka ugu jecel yahay wey masaajidadu marka maaragtay dhulka oo dhan laysku daro dhulka halkuu ilahay ugu jecel yahay wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaala nabigu waxau hi idaa ra markaa aragtaan dad iyo muslimiintii man yabiicu aw yabtaacu man yabiicu qof alaab sii iibinaya aw yabtaacu ama alaab soo iibsanaya oo filmasjidi masjidka dhexdiisa ama ku sii iibinaya ama isagu cid ka iibsanaya faquuluu lahu waxaa ku tidhaahdaan laa arbaxa allahu ilaahay faa'iide kaama siiyo tijaaratak baac mushtarigaaga rawaahu النasaa'i wالtirmidi waxasana waa صaxiix xadiidka waad arkaysa rasuulkii naxariis araxmaة اlmuhdaa bu ahaa nabigu alayh الsalaatu wasalaam wama arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin nebigii ummadda naxariista u ahaa ee ummatii ummatii lahaa ummadda jeclaa ayaa habaar inoo laqimaya habaar ayuu kuu dhiibaya markaasuu kuleeya kaa habaa weliba muslimkaee tukanayana macajiibka marka arrinku inaanu qaran yarayn baan halkaa ka arki marka beeca iyo waxaan la yidhaahdo wax kala iibsiguna iyo laxajecladuna waa arrin aada u xasaasiyahoo dadku qofku wuxuu qayliyayaa isagoo aan is-ogeyn buu qayliyaya oo codkiisu iska dallacmaya iga iibiyo intaas ama intaasaan la siiye lama siin karo siduu uleeya qof ayaabu iska qaylinayaaba marka meeshii dee adiga arkay saylada iyo meelaha wax lagu kala sarifta iyo suuqa dhexdiisa iyo buhaanka ka baxaya taas daraadeed faa-iide ilaahay kaama siiyun baa lagu jawaabaya qofka laab yariicu yabtaac tadaasaa takudheefla la idhaahdo haday fuqahadu odhan jireen manaa yabtaac waa qofka lilintifaac isaga wax soo iibsanay yariicna wax sii iibinaya alla kuma siiyo faa-iide sidaha la idhaahdo waaya almasaajidu inamaa buniyat لطاacati اllahi وacibaadaته fayajibu an tujtanaba axwaal اdunya arrimaha addunyada waa laga daynaya lidalik ba qofku qur'aanka ilaahay markuu masaajidada cidda camiraysa xuse waxa uhi rijaalu rag baa ilahay laa tulhiim tijaaratu walaa bayc bayc mushtari rag baayac mushtariya ayaa ilahay xus ila raggay waajib ku tahay masjidka inay yimaadaan raggii baayac mushtarig ahaa si gaara ilaahay uu u tilmaamay ee masjidka ka warhaya kusoo noqonaya camiraya waayo baayac mushtarigii baa mashquul iyo saxmad iyo cidhiidi iyo ka gaartii buu leeyahay marka qofka awood u yeesho inuu iska soo fujiyo baashaa kasoo dhex baxo adaanka soo ajiibo jamaca la tukado ilahay agtiisa saasuu ugu xusan yahay waladikru llahi akbar wey waay marka beeci waa xaraam wey in halkaa lagu iibiyo waa wax lagu kala iibsado waa xaraam masjidka dhexdiisa meel buu leeyahay beeco wacan xakiim ibni xisaami radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau hi laa tuqaamu alxuduud xeer ciqaabeedka laguma oogi karo fi lmasaajid masaajidada xeer ciqaabeedyada laguma fuliyo yaan lagu fulinin walaa yustaqaadu fiiha yaan laguna qaadanin wixii xeer ciqaabeed iyo qisaasa yaan halkaa dhexdeeda lagu goosanin qofkii doonaya inuu isagu cid ka qisaas qaato masjidka dhexdiisa yuu ku qisaasanay rawaahu axmed wa abu daawud bisanadin daciif laakina alxadiida xasanu ligayri oo daciifku marka uu isu tagtago duruqdiisa kala duwan yartaqii ilaa darajati alxusn xasanu ligayri buu noqonaya waayo marka xadiidku waa xasan weeye waxyaabaha adaabta masjidka waxaa ka mid a ah, wixii xuduude xeer ciqaabeed ee qofka laga fulinaya ilaahay uu leeyahy inaan lagu fulinin xeerkii maaragtay zinada iyo xeerkii jaldintii xeerciqaabeedkii zinada iyo wixii lamida ah. kii kale bani aadamku lahaana walaa yustaqaadu fiiha buu noqonayaa oo xadulqadafkii iyo waxyaabihii kale ay isagana maya qofkaa la garaacaya ee boodboodaya ee rahaadsan wax waliba waa ka suuragal haddii la xanuujiyo masaajidkii ku kaaso dee dhibaatadeedii wax suuragala ah wey intuu iska xejin waayo garaaci iyo xanuujinta wax waliba waa suuragal iyo rafaaska halkaa ka imanaya walaa yustaqaatu fiiha istiqaasku yaan macnaha qof ku oofsan inuun odhanin ciqaabtii alhaa masjidka dhexdiisa laygu oofiyo taasina waa xaraam wey xikmaduna waxa weeye ana iqaamata alxuduud yaxsulu fiiha laqatun wairtifaacu aswaat kama ana alxad qad yulawisu lmasjida bidam aw gayrihi mima yakhruju miman yuqaadu calayhi lxad qofka dhiig baa ka iman karo dheecaan baa ka iman karo duruuf adag waa xaalad adag wey marka dilkiioo qula maayo xataa waxyaabihii kalena ee qisaastii iyo xerciqaabeedka laguma fulnay adaabta masjidka taasaa ka mid ah aladab fi lmasjid ayaynu ilan ku jirnaa waxaase dee isaga laga soo reebayaa isagu dee wax qofkii garaacahoo lagu samaynayo maahe nicaankii markii had iyo jeer eh, sida suuratu nuur ay tilmaamayso ninkii gabadhi lacaantamayaan eh, markii shanaad uu ninku alkhamisa gaadho in salaada casar dabadeed masjidka la keeno mimbarka la joojiyo jamac lasoo fariisiyo taasi waa arrin hadala ah. laakiin dee ficil iyo wax lagu dhufanaya maaha way ka duwantay taasi marka labadu iskama hor imanayaan wacan caaishata radia allahu canha qaalat usiiba waxaa waxyeelo laga gaadhsiiyey sacd bnu mucaad saxaabigii la odhan jiray ayaa halbowle wax laga gaadhsiiyey oo dhaawac ka gaadhay cadowgaa ka gaadhsiiyey yowma alkhandaq maalintii godka ama ghaswat laxzaab dagaalkii gaashaanbuurta ayuu ku dhaawacmay fadaraba calayhi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku duldhisay khaymatan taambuug yar fi lmasjidi masjidka dhexdiisa halkii uu jiifo koono ahayd ayuu taambuug yar ku dul dhisay liyacuudahu nabigu si uu usoo booqdo min qariib meel dhow oo aan dheerayn si uga soo booqdo xikmaduna taase dhaawicii aan wax masjidka wasakhaynaya iyo wax dhibaato ah soona lahayn qadarintiisa iyo ixtiraamkiisana leh in masjidka la dhigi karo ayaa halkana e, xadiidkani uu tilmaamayo saxiixa ahi sida la ogyahay sacd bnu mucaad waxa uu ahaa suldaankii qabiiladii reer ansaareed ee reer aws la odhan jiray ee reer madiina min fudalaai saxaaba ayuu ahaa saxaabigani markaa raggii ku dhaawacmay dagaalka khandaq ayuu ka mid ahaa agxalku ka dhaawacmay halbowle ayaa goodhiigiibaa joogsan waayey halkaasaa dabeedna masjidka la keenay halkaa gabadh inan kalkaalisa ah ayaa halkaa ku dhaawicin jirtay <clears throat> waayo rufaydaa la odhan jiray magaceeda ah, macnaa dee kolka anshixii iyo adaabtii ay jirto ee inay dee gabadh wax dhaawicin kartaa halkaa ka muuqanaya mar haddii aan maaragtay sidii dee dumarkii nebigaba calayhi salaatu wasalaam iyo aalu beytkiisii ay maalintii uxud raggan dhaawaca u dhakhtarinayeen maydka u qaadayeen u waraabinayeen kuwa haraadan marka waxay ka qayb qaadanayeen qaybta daaweynta iyo dhakhtarnimada iyadoo adaabiyaad adabki iyo akhlaaqdii wanaagsan la ilaalinayo mustajaaba ducaa buu ahaa sacad ilaahay wuxuu baryey nimanka yuhuudda ah ee ay xulafada ahaayeen reer bani qurayda ee la saftay mushrikiintii maka ka soo duulay ee ballantii ka baxay kuwaasoo la qabqabanayo ilaahay ow ilaa aada tusiso haydilin buu sidaa dabeedna markii la kala foor qaaday dagaalkan isna uu dhaawac culus yahay ayaa iyagii la weeraray reer bani qurayda markii ay isdhiibeenna waxay is yidhaahdeen nebigu wuu idinku adkaynoo waxay yidhahdeen waxaanu raalli ka nahay ninka sacdu bnu mucaad la ydhaah aanu xulafada ahaan jirnay in uu gartayada qaado waa nin isaguna soo kuutinayaboo ballan gala iyo rabibari dhaawacna ah cadhadoodana la indara kiibaa ilaahay iswaafajiyey dabeedna nabigu wuxuu ihi ma sidaasaa dabeer ha lagu soo qaado ninka dhaawacaha la qaado guddoomiyaha maxkamadda u sarreeya maanta waa isagoo isagaan uga tanaasulay dee waa lasoo hor fadhiisiiyo dee waa kii waxaan xukumay wixii qaangaadhana in kow laga siiyo wixii maatiyana in la adoonsado quraanjay ku qoos war fubaha ku haro waa kii biskinta la ka biskinta usoo baxday maalintaa birtaa saaray kii kalena miskiin wuxuu ahaa dee agoo maaragtay sabi la sii daayo saas arrinkoodii kusoo ururay nabiguna wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay xukunkii uu caalamka kore kasoo xukumaybaa nimankan xukun waa qisadu taasay ahayd xadiidka inta kale sii hadhan inahaasay ahayd marka halkaa in dee taambuug yaroo saxmad samaynaynin qofkii dhaawacaha la dhigi karo ayaa halkaa xadiidku ina tusinayaa waxyaabaha ina tusinayaa bay ka tahay saxaabigan isagaa fadligiisa fadligiisa wakii nebiguna tilmaamay calayhi salaatu wasalaam carshiga ilaahay inuu u gilgishay saxaabiga geeridiisa wacan caaishata radia allahu canha qaalat ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waxay caaisha leedahay waxaan arkay nebiga oo yasturunii iqarinaya isku kay gudbay wa ana anduru aniguna waxaan sheedaalinayay oo aan bidhaaminayaan eegayay ila alxabashati xabashi min almadmadow yalcabuuna fi lmasjid masjidka dhexdiisa ku ciyaaraya xadiidkani waxa uu tilmaamay inay waktigii nebiga dhacday calayhi salaatu wasalaam niman madoobaa oo xabashi lagu sheegay masjidka daaraddiisa ama qaybaha dambe inay warmo iyo gaashaama iyo waxbay isku yara tuurtuurayeen oo had iyo jeer dadkan afrikaanka ee madmadoobana ciyaaraha qaarkooda yar xiisa badan bay leeyihin oo farsamo habka dagaalka iyo la xidhiidha ayay sameynayeen oo waran iyo gaashaan iyo hab loo yaro booda oo taatikoo noocaas kolka caaishana dee gabal yarna way ahayd arrinkana waa ku cusbaa ciyaar afrikaantani saas darteed bay markii uu arkay nebigu iyadoo eegeysa ayaa muuca burin muu samayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ee wuxuu ihi bal kaalay daawo xaggayga dambe istaagu markaa xagga dambe istaagto intay cidhiibsatay garkeeda saartay degtiisa markaa halkaasay ka eegeysay iyaduna isagay ku gudbantahoo ay ku asturan tahay muddo markii ay eegeysay kadibna makaxiisa dhacday buu haaday sida bay iskaga noqotay marka arrinta daawashada ciyaartu waa mawduuc kale laakiin tan imika uu sheekhu usoo qaatay waxa weeyaan in masjidka dhexdiisa dhaqdhaqaaq iyo jimicsi iyo wixii aan wax mashquulinayn masjidkana wax u dhimaynin mararka qaarkood hadduu dhaco aanu xumaan iyo xaaraan keenaynin wixii hufan weeye hagaagsan ama dee wax ka tarayaba awood oo nimankani maadaama ay warmo iyo gaashaamo iyo ku ciyaarayeen dee jihaadkaabay wax ka anfici karaysaa eegashada la eegtaa waaya dachum litaclama alyahuudu ana fi diinina fusxatan waanii bucidtu bilxaniifati samxa waa kii nebigu abubakar ku lahaa iska daah yuhuuddu ha ogaadeen diinteennu inay mararka qaarkood ogoshahay dadku inay yar farxaan ama ciyaariya wixii dee jaa-isa loo fasixi karo waxyaabaha qaarkood oo xadiidka lagu fasiro maaragtay daahirkiisa laysku daya in laga duwaamo wanaagsana laakiin waa in sidaasun lagu soo ururiya waktigu wuxuu ahaa wakti masaajidku iska jaanis leeyahay masaajidku ciid buu ahaa masaajidku eh, dadka ku ciyaaraya dad badan may ahayn wax salaad wax yeeli kara mu ahayn in inahaasun lagu fasiro oo aan la odhanin masjidka dabadiisa ahaydiyo on daahirka laysku dayn in la xarifo taasuun baa ugu maaragtay ugu raac waaya وعan caiشhaةa رaضي الlaه عanهa أna waliidة gabadh yaroo adoon ah sawdaaءa madow kaana lahaa waxay lahayd oo u sugnaaday khibaaءun teendho yar buul yar ayaa fi lmasjid uga samaystaa fakaanat waxay ta'tiinii way i iman jirtay fataxadaثu cindii way ila sheekaysan jirtay caaisha saalex radia allahu canhuma weliba marka waxaa qofka lagu tilmaamayaa kolka ay gabadhu yar tahay addoonna ay tahay si aanay qaangaadhin qolo carbeed ayaa lahayd kolkaasay xoreeyeen nabiga u timi calayhi salaatu wasalaam inta ay islaamto eeryadan iska joog joogjoog buuhi oo dee masjidkana nadiifiyo ka shaqee xaaskii ehelkana wax iskala cun dee dadka bulshada islaamkaa ku dhex noolow marka meelaha dambe daaradu ayay meel yar ku lahay caaishana waxba iskala cunayso waa taa sheekaysanaysay masjidkana saasay ku nadiifinaysay kaga qeyb qaadanaysay xadiidkuna da waa saxiix bukhaari iyo muslim buu ku sugan yahay alxadiidu yadullu calaa jawaazi aliqaamati walmanaami fi lmasjidi xataa min annisa gabar inay xataa masjid seexan karto masjidkana la seexan karo labadaasu tusinaya xadiidku wax in laga dhisi kara aan saxmad abuuraynin oon cidhiidhi badan lahayn sidii ay caankaba ku ahaayeen nimankii asxaabu sufa la odhan jiray rag badan bay ahaayeen oo iyagu aan maal iyo ubadkoona lahayn asxaabu sufa cabduraxmaan binu sakra dawsi abi hurayra ka mid ah warankooda iyo gaashaankooduna diyaar buu ahaa cilmigoodana way iska qaadanayeen masjidkana way camirayeen in fara badanna way iska seexanayeen marka seexashadii masjidka haddaan mushkilad kala jirin ama aan alaabtiisii la xadayn ama aan wasak lagu daadinayn ama aan cibaadadii loogu talagalay laga saxmadaynayn iyaduna inay jaais noqon karta halkaa laga saameeya wixii kale mulaabataada ee ku xeerane xaaraantinimayn karaa waa halkeeda waaya wacan anasi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ka hadlaya aadaabtii masjidka ayaynu dee weli ku dhex jirnaa albusaaqu fi lmasjidi candhuufta masjidka dhexdiisa lagu tufaa buu nabigu ihi khaiatun waa gef wa kafaaratuha waxa asturayee dembigaa lagaaga dhaafayaana dafnuha waa in la aaso adabiyaadka adaabta masjidku leeyahay waxaa kamid a in la weyneeyo maadaamu shacairtii ilaahay kamid yahay diinta calaamooyinkeeda waaweynaa shacaair diin maadaamuu kamid yahy in la weyneeyo la sharifo la ilaaliyo mukhaaq iyo nukhaama waa duufka iyo xaakada laakiin busaaqu waaba candhuufta saafiga inta badan lagu sheegaa marka candhuufta saafiga xataa laftigeedu in lagu tufa maaha waxay tusinaysaa ihaana haddii aad meel candhuuf ku tufto ama qof candhuuf ku tufta maxay sheegaysa dee inaad dulaysato aada ihaanaysata markaad candhuuf tufaysa dee kudaafad baad la egatay ciddaad ku tufaysaana waa cidd aanaad waxba ula harin masjidka labadaa midna looma ogolaa sidaa daraaddeed waxa uu nebigu ku tilmaamay inay tahayba dembi khaia ah. jaf uu qofku galay wey sidaa daraaddeed baa nebigu wuxuu ku arkay gidaarka masjidka candhuuf aad buu uga cadhooday faqaama faxakahu biyadi intuu istaagay buu gacantiisa shariifkaa ku xoqay nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisa ayuu ku xoqay markaasuu aadna uga xumaaday rasuulku sala allahu calayh wasalam mar kale saasoo kale ayuu maaragtay ugu arkay markaasu wejigiisu isbedelay gabadh baa dabeetana kacday ansaartii kamida markaasay xoqday waxayba meeshii marisayba cadar ayay marisay kolkaasuu rasuulku sal allahu alayhi wasalam ayaa wuxu uhi ma axsana haada aad bay wanaagsansa iminkaad wanaajisa iyadoo dhanka kale gey meeshii intay ka nadiisay baashii ayaa cadarkan dufanka ah sida kan laysbarbaryo kale ayayba meeshii marisayba markaasuu rasuulku farxay sala allahu alayhi wasalam marka masjidka in aada loo ilaaliyo wacan anasi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau ihi laa taquumu saaca qiyaamadu dhici mayso istaagi mayso xataa yatabaaha annaas jeeroo dadku ay isugu faanaan fi lmasaajidi masaajidada sheeroo ay isugu faanaan akhrajahu alkhamsa ila tirmidi wasaxaxahu ibnu khusayma xadiidku waa saxiix anas baa warinaya intaasoo aimana kutubtooda kusoo saareen adaabta masjidka waxaa ka mid a ah. ha la dhiso masjidkii ha la nadiifiyo ha la udgooneeyo ha la hagaajiyo ha la adkeeyo intuba way jiraan laakiin inaanu noqonin meel tooh iyo saan iyo fatoosh la dhex geliya inaanu noqonin wey m kayagaa kaa qurux badan iyo kaayagaa kaa qurux badan marka waa dhisnaha masjidku muxuu ahaa waa camal ilaahay loola jeedo waa cibaada cibaadadana haddii tabaahi uu galo tabaahigu waa maxay ehm, de waa isugufaas maxaa galay markaa istusnimo sababta imika arinta la diidaya maaha dhismaha masjidka maaha hagaajintiisa laakiin ereyga yashadaaha dadkii baa isugu faanaya ya annagaa kaa masjid badan kaa iyagaa kaa dheer kaa yagaa kaa wanaagsan camalkii aada qabanaysa inuu heerkaa gaadha maaha dhinac kale kolka loo dhigo masjidka waxyaabaha lagu sameeye iyo dhaldhalaalinta iyo barabaraynta iyo wixii dadka mashquulinayo la faanayo cumuuman muraainimadaa iyo istusnimadaas iyo isku erigaasi inay gasho maaha cibaadada ilaah laakiin ha la hagaajiyo ha la badiye waa in laga ilaaliyaa wixii keenaya istusnimadan waa kaa sheeku kaaga waramaya waa xagga sakrafada iyo caleemaha loo sameynaya iyo wixii dadka mashquulinaya iyo camalkiin riyaa u gala maaha laakiin haddii masaajidadii la badiyo oo sida guryaheenna aynu u hagaajino si ka fiican loo hagaajiyo oo la nadiifiyo la udgoonayo de intaba waataynu soo marayno ma'muur bay ahaayeen qiyaamadu waktiga ay soo dhawaato mushkiladahaasaa jira waxyaabaha kusii biiraya waxaa ka mid a ah, masjidkii waa la isugu faanaya dhismuun baa lagu camiray cibaadadaanu ku camirnay masjidkii baa aada loo qurxiyey waa la hagaajiyey waxaba waa loo dhameeyey cid ku tukanaysaaba ma jira dhaska isbuuxinayaba taasina runtii dhibkeeday leedahay oo dhulka qaarkood waddamadan muslimiintaee lacagta leh masaajido badan baad arkaysaayoo imaamka saddex qof ku tukanayaan oo aan dhismihiina lagu camirin cibaadana aan lagu camirin arrinkani waa xaraam saa uu sheegay waayo wuxu uhi man camila camalan xadiiska qudsi ahaa man camila camalan ashraka macii fiihi hayri taraktuhu wa shirka xadiidkii saxiixa muslim uu warinayay ilahay ba xadiisulqudsigaa wuxuu ku yihi qofka camal sameeye aniga cid kale ila wadaajiya ciddaa kalun baan u daynaya anigu ma aqbalo wey ayaa ilahay xadiisulqudsiga ku yihi camal cid kale nala wadaajiyey marka camal cibaadaa wey dhismaha masjid wixii aad ku darsanayso iyo wixii aad ka qabanayso ilaahay unbaa ku og laakiin cid kale niyadaada ayay soo gelin inaad tusto waaya wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi maa umirtu la ima farin bitashyiidi lmasaajid masaajidada dhaldhalaalintooda akhrajahu abu daud wasaxaxahu bnu xibaan tashiid shaada albinaa yashiidu balaahu bishiid washiidu kulu maa duliya bihi lbinaa min jisin aw nuuratin aw rukhaamin aw duhaan waa w masjidkii oo khayru caadi laga dhigo si mashquulin karta dadka musaliinta ah oo iyada laftigeedu tabaahigiibuu soo galaya ah wabi'rin mucadalatin wa qasrin mashiid ummadaha horea ilahay uu tilmaamay inuu ka halaagay ceelo laga tegay iyo fooqyo mashiida ah. mashiidku waa mid la adkeeyey mid la dheereeyey mid la dhaldhalaadiyey marka masjidkii inuu noqdo ma aha si aynu xalaysa ka soo meel zakrata ah ay ku jirto qaala ibnu cabaas waxa uu leey ibnu cabaas eh, radia allahu canhuma lituzakrat kama zakrafat alyahuudu wاnnasaara macaabidahum siday selafku ku fasirayaan waa caynka naskiku sidanoo kale hadduu dee midab kula leeya mushkilay ma jirto laakiin midab adig arkay dee kaniisad buu ku shabahaya ibna cabaas raximahullah m radi allahu canhu markuu ka sida yuhuudda ay maaragtay kiniisada u galaan kiniisad dee waa adiga sawirada iyo meelaha aad ka aragtay waxa inta sawira ku yaala iyo inta barabarood iyo inta bidhaamood ee kaa baxaysa marka zakrafada noocaas ma laima farin masaajidada inaad sidaa u bidhaamiyaan barabara u yeelo quruxda noocaasa kayru caadiga ah ee musalliintii mashquulin karta waay marka alquluwu fii taxsiiniha waxaa mamnuuca ah in lagu xadgudbo hagaajinteeda wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu uhi curidat calaya waxa la ii bandhigo ilaahay tusay dadyahow ujuuru ummati ummadayda ajrigeeda iyo abaalmarinta ilaahay u diyaariyuu siinayo ayaa aakhiro ilaahay tusay ee u horeysa xata alqadaatu xata alqadaatu ayaa la itusay saxarka saxarkaasoo yukhrijuhaa uu ka saarayo alrajulu ninku min almasjidi uu ka saarayo rawahu abu daawuud watirmidi wastaqrabahu qariib uu ka dhigay wasaxaxahu bnu khusayma xadiidku daciif waa lagu sheegay ilaa adigu xasanu likayri inuu soo kacaa la rajaynaya wuxuu xadiidku tilmaamaya in nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu tusay waxyaabaha ummadda ku abaalinaya aakhiro ee ajri un laga siinayo marka waxyaabaha ajriga laga siinayo waxa uu ku daray nebigu alqadaa qadaadku waa waa maa yadkul fi isha had iyo jeer waxaan gala waxaynu naqaanaa saxar baa la ydhaha taabay saxarka iga saartale saxarka isha galaa waa wax aada u yar alqadaa marka saxarka qofku uu ka saarayo masjid isagoo nadaafadiisa ku dadaalaya kaa ajriga uu ka helayo ayaa xataa ilaahay itusay waxaasu ajri baa laga helaa kaa ajri baa laga helaa saxarka qofku masjidka uu ka qaadayana ajri baa laga helaa markaa ha u tilmaamina hore ninkii xaarayeyne halkan bal waxbaa ka si ah oo iska dhaafina cidnaba ha ku halaynayn adigu saxar baa la sheegay wixii aad masjidka ku aragto waxaagana ka hayso waxa kale lagu daadiyeyna ilaahay baad ugu dhowaanaysaa waa cibaadee intood uruuriso bacdaada ku ururiyo dabadaba geen ilaa saxarkaasaa laga soo gaadsiiyey ilaa masjidkii baynu marayna gurigaaga dee waad ka ilaalisaa saxar iyo dhas iyo wax walba guriga ilaahayna maxaad u maray ila ilaahay buu ku ismayey waayo masjidka iyo fadligiisa weynaantiisaad halkaa ka arkaysa xadiidka caaishun xusuuso inaanu udgoonayno nu nadiifino ayaa nala faray wacan abi qataada radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi idaa dakhala axadukum lmasjida miskiin markuu masjidka soo galo doono inuu galo falaa yejlis yuu fadhiisanin xataa yusalliya rakcatayn ilaa uu tukado laba ragcadood muttafaqun caleyhi oo maxaa la yidhaahdaa rakcata taxiyat lmasjid labada ragcadood salaanta masjidka aadaabtii masjidka ayay ka mid tahay ile masjidku wuxuu la mid yahay cid xor ah qofka xortaa ah sidiisaa loola dhaqmaya qofka xortaa ah sidiisaa loo ixtiraamaya qofka xortaa ah sidiisu u milkiyaya saasaad ula dhaqmaysa qofka xorta ah sidiisa si ka wanaagsan baa loo salaamaya haddii aad bareerin jirtay qofka xorta oo assalaamu calaykum iyo gacanqaadiya ulahaa salaam buu leeyahy masjidku la ydhaa taxiif lmasjid labada ragcadood waa midkiin markuu soo galay labada ragcadood tukada aadaabtay ka mid tahay markaad ducadii akrido ee aada soo gasho inaad labada ragcadood tukato labada ragcadood waxa weeyaan sunne inay sunno yihiin waxaa muujinaya xadiidkii saxiix ahaa ee nabigu calayhi salaatu wasalaam uu arkay maalin isagoo taagan ama jumcadii iyo khudbada akriya inuu mid soo taltallaabsanayo walkaasaa wuxuu ku uhi ijlis faqad aadayt waar dadka ka fadhiiso waa dhibtae macnaa muu odhanin tuko ee wuxuu dha halkaad maraysa fadhiiso ummadii waa dhibtae muu yidhaahdeen fadhiiste tuku odhan lahaa hadii ay farad waaye iyo nusuus kaleba markaa taxiyatulmasjid waa sunna weyn waktigeebaa la tukan karaa taa horeynu usoo marnay in maaragtay culimada isku khilaafsanaayeen haddii masala qofku masjidka uu soo galo isagoo is-ilowsan uu fadhiisto inuu kaco wey oo labada ragcadood tukado xadiidkii baa taa muujinaya masjid ku galay dabeetana nebigu waxau ku yihi labada ragcadood miyaa tukata abidar maya buui haddaba kacoo labada ragcadood tuka buui ana halkaa waxaad ka arkaysaa waktigu haddaanu dheeraanin oo aada xusuusato wakti dhow waadu kaciyo waa tukan doontaa waxa ka duwan baytullaahi alxaraamka masaajida kale waa ka duwan yahay oo isaga taxiyatulmasjidkiisu waa dawaaf dawaafkiisaa fadli badan markaa isaga dawaaf baa lagu bilaabaya haddii laakiin uu dawaafku kuu suuroobi waayo marka qaarkood bay dhacdaa inuu buuxo oo baxnaano uu baahan yahay inaad yaro sugto inta ay saxmadu yaraanayso markaasoo kale taxiyadii baad la imanaysa taxiyadii masjidka ah, waxaa culimadu ay in fara badan ka hadleen ah, iyagoo soo deliishanaya xadiidka saxiixa muslim ku sugnaa haddii salaadii